wax la xabiso asalkoodiia la xabisi kadibna faa'iidadeedana waa la isticmaali ixbaaska marka oo waqaf wax kale ma aha waqaf weeyaan ixbaaska la sheegaa waxay ka dhigan tahay kitaabu lwaqfi waqaf ayay ka dhigantahay waqafka muxuu yahay qofka wuxuu la baxayaa wax asalkooda uu baaqi ahaani dhul ayuu la baxayaa ceel ayuu la baxayaa guri ayuu la baxayaa wax noocaas ayuu la bixi baabuur ayuu la baxayaa wamaa ilaa dalik shay haabit ahoo sugan oo cayn ah ayuu qofka la baxayaa kadibna intu cayntaas ama inta cayntaas ay shaqayni oo laga faa'iidaysani qofka ajarku u soconaya marka kitaabu lixbaas xabisidda ama waqafka ayuu kitaabkan u kitaab yahay waqafka waa noo imaan doontaa insha allah tabarak wa tacala saxaabada nabigeena rag badan oo ka mid a oo waqafkaas ku dhaqmeen oo wax badan waqfeen waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka wa tacala laakiin rabbigeen subxaanahu wa tacaala waa tii uu soo dejiyey qowl اllahi tabaara qowlahu tabaaraka wa tacaala lan tanaaluu اlbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayadda markay soo degtay ayaa ninka la yidhaahdo abu طalxa ayaa nabiga u yimi sal اllah alay slam markaas wuxuu yihi nabi allow rabbigeen subxaana wa tacaala maalkeennii inuuna weydiina inaan bixinno oo weliba noocaan ugu jecelna ayaa ayaan arkaa anna maalkayga waxaan ugu jeclahay bayruuxa meesha la yidhaahdo bayruuxa beerta la yidhaahdo waa meel timir aad u fiican ay ku taalay masjidka nabiga calai sala slam dhanka waqooyiga amaba dhanka dukadka ka xigtay annaga dukadka dhanka noo ah ka xigtay sidoo kale waxaa weeyaan ceel biyo macaan oo nabigeena calayhi salaa slam uu biyo u doontay xataa ay ku dhex taalay markaasa wuxuu yidhi nabi allow anna beerta ayada ah oo bayruxaa waa adduunka wax aan leeyahay waxaan ugu jeclay marka iyada sadaqa ilahay dartiisa aan u bixi weyaan markaasaa nabigan wuxuu yihi bak bak dalika maalu raabix oo kama qaala sala allahu calayhi waali wasalam liibaan liibaan guul guul sidoo kale muxuu aha faa'iide faa'iida yacni waad faa'iidaysata kaas waa maal ribxay ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waali wasalam marka awqaafta nabigeenana wuxuu yihi calayhi salaa slam xadiid imaam muslim iyo asaab sunanku ay soo saareen wuxuu le nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi waslm idaa maata bnu aadam inqaطca camalu ila min alaaث ibn aadamka aduu geeriyooda camalkiisao dhan wuu go-aya intaana saddex ka ahayn waxaa ka mid ahayd sadaqatin jaariyatin sadaqa socota oon go-aynin oo asalkeedii inta la xabiso kadibna nafcigeedii iyo maalgelinteedii laga faaideysto ama fuqaraha ka faa'idaysteeno ama alabat cilmiga ka faaidaysteeno amaba waxa weyaan looga faa'idaysto aytaam ama ha ugu faa'idaysta dulqurba iyo qaraaba sida noo imaan doonta wahaakada sidaa weyaan marka sidoo kale saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofba awoodla ma jirin qofba awoodla ma jirin ilaa waqafa waqaf iyo ixbaaskaas ayuu sameeyey qofba awood lahaa oonan wax waqaf ka tegin saxaabada nabigeena ma jirin calayhi salaatu wasalaam ha loo kala badnaado oo sayid cumar iyo sayid cumaan iyo ha usii bateen weliba khaasatan sayid cumaan radia allahu tacala canhu arda sida noo imaan doonta xadiidka saddex kun shan boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa akhbarana qala imam nasai alay akhbarna qutayb bn saciid qala xadaثna abulaxus hla bn sulaym alxanafi wa iqat mutqin xaafid saaxiba xadiid wa iqat mutqin saaxiba xadiid weeyaan can abi isxaaq الsabici wa iqat muktir caabid اkhtalطa fi akhirihi can camr ibn xaariث اlkhuzaaci wa iqa qaal camar ibnu xaari alkhusaaci ayaa wuxuu leeyahay maa taraka camar eh, soo ma ahan eh, taabici soo maaha iriy maa taraka kamusitanka rasu rasulka sal ا l slm dinaaran shilin dahab ah, walaa dirhaman iyo shilan fida ah walaa cabdan addoonna kama tegin walaa amatan addoonna kama tegin ilaa baqalatahu baqashiisii ilaa baqlatahu baqashiisii ashahbaa ahayd allatii taasoo kaana u ahaada nabigeena sal sl yarkabuhaa mid koro oo gaadiid ahaan u isticmaalo markuu meelaha aadi iyo wa silaaxahu hubkiisii uu ku jihaadi jiray wa ardan iyo ardo oo jacalaha uu yeelay fii sabiili illah jidka alle uu bixiyey ma oyane wax kale haba yaraato nabigeenu ka tagay ma jirin calayhi الsalaatu wasalaam wa qaala qutayba qutayb bn saciid maratan ukhra mar kale wuxuu yidhi ardan jacalaha sadaqatan sadaqa uu ka yeelay weyaan saxaabi soo ma saxaabi weyaan marka iqada meesha aan ku qora waxba kama jiraan saxaabi jaliil saxaabatu kulluhum cuduuluun iqaat saxaabada dhammaantoodna waa wada caadiliin marka iqa in la dhahay in baabkaas ayaga ma mudna ninka la yidhaha camar ibnu xaari waa ninkaas ree khusaaca weeyaan waxay isku qolan yihiin cimraan ibn xusein radia allahu tacaala canhu arda xadii saddex kun shan boqol iyo maxalushaahidka marka waxaa weeyaan nabigeena cala sl slam inuu waqaf ka tagay wa ardan jacalahaa fi jacalaha fii sabiilah amaba jacalaha sadaqatan saddex kun shan boqol iyo shan iyo sagaashan xadiiska waa xadis saxiixa qaala alimam nasai alay abarna camr cali falas wa xaafid qala xadana axmed saciid alqaطaan wa tabt qala xadana sufyan ibn cuyayn sufyaan athawri waa imaamkii amir lmuminin fi xadiid qaala xadaanii abu isxaaq abu isxaaq asabiici weeyaan waa iqatun haddaan soo marnay ثiqة cاabد مكثir اkhتلطa في آkhirihi qala samictu cمر بن xاriث الkhزاacي رaضي الله taعaلى أرضاه يquل isagoo ayaan maqlay maa taraka kama tegin rasul rasulka sal sl ilaa baqlatahu baqashiisi albaydaa ee cadayd iyo wasilaaxu hubkiisii iyo wa ardan arlo oo taraka uu ka tagay sadaqatan sadaqanimo ugu tagay ma oyane wax kal nabigeena kama tegin calayhi salaa slam wa ardan tarakaha sadaqatan maxalshahidku halka ida weyaan xadii saddex kun shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa akhbarna camr ibn cali fallaas waa iqatun xaafid qala xaddatana abu bakr alxanafi cabdulkabiir ibn cabdilmajiid alxanafi waa iqa qala xadaثna yunis ibn abi isxaaq الsabici yunis ibn abi isxaaq الsabici abu israiil wey alhamdani waa saduuq yahimu qaliila can abihi abihiis oo ah waxaa weeyaan yunis ibn abi isxaaq abici abu isxaaq الsabici waa camr weeyaane haddaan soo marnay qaal wuxuu yidhi abu isxaaq samictu waxaan ka maqlay camr ibn xaariث camr ibn xaariث oo saxaabi ah oo reer khusacay aan ka maqlay radia allahu taala arda qaala inuu yidhi camr ibn اxaariث ra'aytu waxaan arkay rasul rasulka sal slm maa taraka inuusan ka tegin ilaa baqlatahu baqashiisii ashahba ahayd iyo wa silaaxa hubkiisii iyo wa ardan ardo oo taraka uga tagay sadaqatan sadaqa si kale ay u qoran tahay waxa kale idma qorna soo maahan ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waali wasalam maa taraka ilaa baqlatahu ashahba wa silaaxahu wa ardan tarakaha sadaqa sidaa weeyaan intaas marka waxaa noo gabagabooy baabkaas koobaad in waqafka samayntiisa uu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam ficil ahaan uu sameeyey oon annaga ugu dayanayna nabigeena salى اllahu alayh wali wasalam fi اlawqaaf fi اlaqwaali wاlafcaal aqwaasha nabigeena waa ka sugan tahay axaadiista qowlka qowliga ah ama sunnada qowliga ah iyo tan ficlig ah baa ka suganta nabigeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam marka annaga haddii aan nahay dad muslimiin ah oo rabbigan subxaana watacaala na khayray wax badan iyo wax yar waxaan haysanaba in waqaf aan qeyb ku yeel laga maarmaan hadda masjidkan waa waqaf cid maanta sheegan karto ama cid gooni u lah wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcu maca allahi axada weyaan marka awqaafta qofkii marka ilaahay u yasira subxana wa tacala oo masjidkan dhisa maanta hadda qeybtan hore ayaa dhiman waxaa suuragala ah qof hal qof inuu dhisi karo hal qof oo soomaali ah intuu masjidkan qeybtiisana hore dhisa oo sida qeybta dambe ka dhiga waxbana ay maalkiis ugu nuqsaamin laa xisan walaa macnawiyan macnawi ahaanna ilaah baa u biirini xisi ahaanna dhaqaalo aad u badan aad u badanoo waxa aan waxba u hayn haystaa waana tuuran yihin soo saa maaha waxaa laga yaaba mid inuu muxuu ahaa waqafkiisa noqon kara inuu hal bulukeeti soo gado ama qiimi hal bulukeeti u bixiyo mutafaali uu geliyo waa waqafka qayb ka mid ah waxa weeyaan hal musmaar oo qofka uu wax ku rito oo meel waqaf u gashto dadku waa kala eh, runtii dhiifoon yihiin waxaa laga yaabaa qofka sadaqadiisa inuu meesho gooni ah oo ama wax munqaticoo markaba go'i oo halkaas xasanoo loo qoray uun ku istaagi amaba inta ilaahay u lalaabay uu ku istaagi inuu bixiyo midna waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa cumrigiisa iyo dhowr cumri oo ka dambeeya wax jooga inuu intuu wax gashto wixii kalena usan hilmaamin kadibna rabbigan subxaana wa tacaala uu khayraad badan la kulmiya hadda soo ma arkin dadka ganacsiga waa la kala dhiifoon yahay waa la kala mxua ah, tab badan yahay waa kala mxua ah, qorsho badan yahay somaad arkin nin baa waxaa dhaqaalo badan u haystaa meel aan nafci badan ka soo baxayn inkastoo qadarka lagu ya lakin asbaabtan way jirta ayuu muxuu ag taagnaanaya midna ilaahi subxana watacaala wuxuu waafajinayaa meelaha macaaqida oo tijaarada ay ka gudnanta ayuu yaqaanaa oo dag waxbuu ku tuuri markiiba alka isagoo bug ay u tiri tawfiiqda ilahi way tahay ayadana asal ah laakiin asbaab ayaa jirto oo rabbi subxaana watacala asbaab ayuu dhigay sababka qofka aduu la yimaado ilaahay wuxuu ka qadarayaa sababka isaga in ay musababku ka dhasho waxaa weeyaan asbaab ducada ka midta asbaabta waxaa ka mid xalaal qudashada asbaabta waxaa ka mid a ah albukuur aroortii in qofka u kalaha oo waxaa weeyan uusan hurdaan la dhicin allahuma baarik liummatii fii bukuuriha waxaa ka mid ah sadaqadii waxaa ka mid ah waxaa weya silatu raximka waxaa ka mid waxaa weeyaan asidqu waxaa ka mid xataa asamaaxa in qofku markuu ganacsiga ku jira inuu noqonin qof dhegdhegaa ah. sida xanjadoo kale dhab qofku saas maaha iga dhin iga dhin iga dhin iga dhin ama ku dar ku dar ku darta ma aha marka samaaxada raxima allahu imra'an samxan idaa baac samxan ida ishtara samxan idaa qadaa samxan ida iqtadaa waa xadiidka nabigeena sal l slm ilaahay u naxariiso nabigeena ala sl wu ducoynaya eh, qof markuu muxuu ahaa eh, wax iibsana iyo wax iibina samaaxada iyo iska musaamixitaanka iyo si sahlan wax ugadashada waxaa weyaan hadda suuqyada sooma arkin nin baa u tegeysaa marka kuma yaqaana kan ku yaqaana mogta waa laga ya inu ku dhowro midaan ku aqoonina u tegi kadibna halkaasu muxuu ahaa kun shil lala gadaa maay wax iska keen soo arkin aniga todoba boqol igu joogaa waana runtiisa laga yaaba waxa rabta iska keen adi marka inaad todoba boqol istaagto waa laga samxanta aad ka bixaysa haddii todoba boqol ninka ad kaso qaada tirado intaan ku siini maya gorgorada badanna maama fiicna sideedaba samxan idaa baac samxan idaa ishtara sooma marka waxyaabahaas kulli waxay ka mid tahay waxyaabaha ilahay uu ku barakay subxana watacaala ganacsiga iyo khayrka marka meesha horan noqdee waqafku marka waa sidaas waa tijaarada iyo ganacsiyada doqon magaratada ah weeyaan sida dhabta ah doqon diineed doqonta mot mid adduunyadadeeda doqonka ah jirto iyo mid aakhirada doqonka ah marka qofka waqafka aan wax ku darsanaynin waa waxaa weeyaan waa ragga ilaahay subxaana watacaala uusan waafajinin inay ay ka mid noqdaan ama inay noqdaan mxuu ahaa noqday doqon mxuu ahaa magaratada inay ka faa'idaystaan waxaa weeyaan aan la waafajinin weyaan marka alcumuum waqafku waa noocaas ummaddeenna marka inaan ku tarbiyayn arrinta iyada waa laga maarmaan marka hadda mudantii hore oo magaalooyinka hore oo cariiqa oo taarikhta dheer muslimiinta islaamka ku lah sida istanbul oo kale iyo baqdaad oo kale iyo dimashq oo kale iyo alqaahira iyo waxaa weyaan xarameynka maka iyo madiine iyo markaad meelahaas degtid awqaafta iyo guryaha la degan yahay khaasatan dhismayi hore dhismayaasha hore kuwaan cusub oo casriga maaha dhismayaasha hore iyo dhismayaalka muxuu ahaa eh, markii la qaybiyan kala jeeda wixii hore oo qeyb laleeyahay oo milki ah oo dad ay afraad leeyihiin iyo qayb oo qafi ah inay isla ekaadaan laga yaaba isu dhigman marka arrinta ayada ah hadda waa la bilaabay soomaalida way bilaabeen laakiin hawsha ayada inaan aad ugu hadda islii maanta miiqaab boqol oo guri oo soomaaliya ay leedahay oo dabaqi oo boqol muxuu aha toban toban iyo dhowr dabaqo ku taala isqiyaasaysaan miiqaab boqol oo qiyaasaysaan ay ragga yaqaana aw waa maqan yihin meel afuray ku maqan yihin waa qana qaarkood waa inoo sheegi lahay marka waxaa weeyaan haye sheekh cabdisamed adiga wax ma ka taqaana laakiin qiyaastii boqol bay dhan yihin boqol soo kama badna ya toban kun <laughs> toban kun waa ka yar yihin mayna laakiin ya ya a ah, toban toban daba kun kun guri kaba soo qaad shan boqol ani uma maln shan boqolna ka yar yihin maxaa yeeley hal mar waxaa laga yaabaa hadda inta dhisbaysa ayaa laga yaabaa inay mararka qaar gaaraan konton guri inay hal mar isla dhismayaan oo isli gudaheeda baklan iyo xagga iska dhig miiqaa waqafoo ku taalo aniga waxaan aqaanaa saddex waqaf bas mid wuxuu ku yeelaa tolofka midna wuxuu ku yeelaa muxuu ahaa nomad dusheeda midna wuxuu ku yeelaa section tree wax waqaf ah madaaris northstan ay leedahay ayaa loo waqfay intaas saddexdaas waan aqaanaa marka adi shan boqol oo guri ah wax waqaf ay kaga jiraan saddex garmiya ikhwaano garmaa sida dhabta waxay ahayd ugu yaraan boqol kiiba toban inay ku yeeshaan oo markaa shan boqol yihiin ay konton qof ku diyaalinay magaaladan saasay ahaan marka arrinta ayada runtii waa arrin u baahan in aan isku wacyigelino xitaa mararka qaar waxaa laga yaaba adiga inaad u dhaqdhaqaaqdo o u socoto ama dadka aad ku booriso eh, inay sabab u noqoto in wax badan la sameeyo marka waqafka aqaafadaas in la barto waa laga maarmaan adduun iyo aakhiraba wax badan ay taraysaa lidaalika hadda markii koronaha u dhacay oo muxuu ahaa madaarista nostanaada ugu warrama oo islaamiga aha madaaristii awqaafta lahayd wax iska dhimay sideedda bilood oo la kadeednaa wax iska bedelay haba yaraatay mal macalimiintooda mishaarkay qaadanayeen maalintii muxuu aha la furayna si tartiibay usoo noqdeen laakiin madaaristii aan awqaafta lahayn oo waxyaaba yaryar oo ilmaha laga qaaday tabarucaad meelaha iskugu dardari jiray intooda badan macalimiintooda waa kala hadeen mid baadiye iska aaday iyo mid muxuu ahaa meelo kale ka dhacay iyo mid nairobi soo galay iyo mid muxuu aha wareejo noqday iyo mid waxaa weeyaan eh, yani xitaa qaara fundiyaal noqdeen oo guryaha dhisayaan eh, arintaa sax waana wax bannaan wa marka arinta ayada runtii khibrad badan bay dhalisay marka awqaaftaan ku dadaana baabulaxbaas eh, awqaafta kayfa sidee baa yuktabu loo qori alxabsu waqafka see loo qori kayfa yuktabu alwaqfu see loo qori iyo alikhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego cala bni cawn cabdulahi bni cawn laisku khilaafay fii khabari ibni cumar cabdulahi bni cumar oo fiihi uu arrinkan kaga hadlay muxuu ahaa axbaasta markii la warinayey cabdulahi bni cumar rawaadda ka wari habkaa iskugu khilaafeen riwaayaad siyaabo kala duwan cabdulahi bni cawn looga wariyey ayaa noo imaan doonta waa inta ayada wax kaloo khilaafa ku jiran ma lahan marka baabkaas uu baab yahay xadiidka saddex kun shan boqol iyo baabulaxbaas ayuu baabkan u baab yahay kayfa sideebaa yugtabu loo qori alxabsu waqafkii iyo wadikru ikhtilaafi khilaaf sheegitaan cala bni cawn cabdullahi bni cawn laisku khilaafay fii khabari ibni cumar ruwaaddii ay isku khilaafeen fiihi ay fii alxabsi xadiid saddex kun shan boqol iyo toddobiy sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai abarna isxaq ibn rahim alxandali qaal ambana abu daawuud alxafari waa camr ibnu saciid alxafari weeyaan waa iqatu caabid ma camra mise cumar cumar weyaan ma camr baa idin qor mise cumar camr ma ahan waayah waa cumar ibnu saciid alxafari abu daawuud weeyaan waa iqatu caabid can sufyaan athawri sooma athawri waa martabada saddexaad sooma abaqada saddexaad بن cawn cabdالlahi بن cawn almuzني wa iqaة habt faadil can naafic mowlى cabdالlahi بn cmar wa iqa can بn cmar radia الlahu taعala anهuma can cmar ibn الkhaطاab wa riwaayaةu bni can abihi wa riwaayة صaxaabiyi can صaxaabiy wa riwaayaةu mowlى can mowlaah marka waxyaaba badan laaif badan baa ku jira xadiidka ama sanadkaas qaala wuxuu yidhi sayd cumar radia allahu tacala canhu ardaa asabtu waxaan helay ardan dhul min ardi khaybara dhulka khaybar ka mid ayaan helay oo ii soo gaaray sahmi ahaan iyo qayb ahaan faataytu rasul ban umi sal slm faqultu waxaan ihi asabtu waxaan asiibay ardan dhul lam usib aanan asiibin maalan maal axabba la badan yaha ilaya ani xaggayga walaa anfasa ka wanaag badan cindii agtayda minha iyada dhul ainaba caadi ahayn oo luqadda hadda qolyaha eh, ganacsiga dulalka ka shaqey waxay leeyihin hod eh, waxaa weyaan hot cake saasay dhahaan yacni hadda dhulka hataan ku halkan ku yaalla isgoyskan gaarisaloj iyo halkan ku yaalla waa la isku dili soo saa maha marka waxaa way dhul noocaasa oo milki ahaan helay kow qaala wuxuu yidhi inshita haddii aad doonta tasadaqda bi waa sadaqaysanaysaa adduunkan haddiiba aad dhul noocaas heshay waad sii horumarsan kartaa oo aakhir aad sii geysan kartaa ilan waa xoolihii aakhare wax badan ku tari lahayay fatasadaq fatasaddaqa biha wuu sadaqaystay marka waqaf ayuu ka dhigay muxuu laakiin shardi xirtay calaa anlaa tubaaca aan la iibinin lama iibin karo walaa tuhaba aanan la hibaynin oon qof la siinin fi lfuqaraa'i awqafaha wuxuu ku waqfay ama ku sadaqay fi lfuqaraa'i fuqaradii in wax laga siiyo wixii ka soo baxa iyo wadilqurba qaraabadiisa amaba qaraabadiis ha noqdeen ama qaraabadaas eh, nabigeena ha noqdeen alai sl slm labadaba waa suuragal iyo wariqaab iyo dadka qoortooda la xurayn iyo dayfi martida iyo ibn sabiil musaairka waay kal yihin dayf ibn sabiil taqriiban aad uma kala foga laa junaaxa colays iyo dembi ma ahayn calaa man waliyaha qofka maamulkeeda u istaago naadirka an yakula inuu cuno bilmacruufi si macruuf sida xoolihii yatiimta oo kale inuu macruuf wax ku cuna dhib ma lahan hayra mutamawilin isagoon ka hanti samaysanaynin oo muxuu hanti inuu ka aruursado ood muxuu guryo kale ka dhisto ood ka danaysta maya laakiin noolal ahaan cunadiisa iyo cabitaankiisa iyo waxaa weyaan kiraha guriga u degnaa iyo inuu iskaga bixiyo asagoon ku ciyaarayn dhib ma lahan hayra mutamawilin maalan aan maal ka dhiganaynin wayucima uu waxaa weyaan sadiiqi iyo qofka saaxibkana ka qowdiya waxaa noo imaan doona xadiis dambaa noo caddayn doona in qofka saaxiibkiisa u imaadan uu raashinka siin karo marka sayid cumar arrinka ayuu sameeyey xadiis kale oo badan oo arrinta ayada lafteeda ku saabsan ayaa noo imaan doonta xadii saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa saddex kun shan boqol iyo sideed iyo sagaashanaad xadiidkii hore unbuu raacsan yahay qaala alimaam nas alay akhbaranii haarun cabdillahi alxamaal waa iqa qaala xaddatana mucaawiya ibnu camr alasdi waa iqa can abi isxaaq asabiic ma ahan can abi isxaaq abu isxaaqan waa ibraahim ibn moxamed ibraahim alfazari weeyaan abi isxaaq alfazari waa ibraahim ibn moxamed imaamu iqatu xaafidu lahu taصaaniif an ayub ibn cawn ayub ibn cawn waxaa weeyaan eh, miyaa idiin qoran ayub ibn cawn baa idiin qoran ayub ibn cawn marka waxaa ku qoran sheekh ayub miya idiin qoran mise waxaa idiin qoran cabdullahi lagu noqdo can ibni cawn basa ku qoran can ayub ibn cawn kuma qorno cabdulahi bn cumar marka ayuubkaas waxaad ku badashaan cabdulahi bn cumar waa iqat can naafic mowla cabdilahi bn cumar bn cumar can cumar ibn ah, khaaab radi allahu ta arda can اnebiy wxu ku yir sl sl naxwahu xadiidkii oo kale mid la macnaah milahu hadduu yidhaahdo waa xadiid la lafdi ah hadduu naxwahu yihahdana waa xadiid la macnaah sidaa weeyaan xadid saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna xumayd ibn scd الsami albahili waa saduq qala xadaثna يزيد بن زرع wa iqة habt qala xadaثna ibn cawn cabdالlahi بn cawn wa iqة habt can naafic can ibni cumar can cumar radia الlahu tacalى canهum jamiiعا qala wuxuu yihi mxuu sayd cumar asaaba can ibni cumar ibni cumar ayuu ka wariyey can cumar cumar ayuuna kasii warina cabdالlahi bn cumar qaala wuxuu yidhi qaaladan yaa wa ma taqaanaan ibnu cumar wa qaala wuxuu yidhi ibnu cumar asaaba cumaru cumar wuxuu haleelay ama helay u asiibay ardan dhul bikhaybara khaybar ku yeelo faata anabiya nabigu yimi sala allahu calayhi waali wasalam faqaala wuxuu yidhi asabtu waxaan helay oon asiibay ardan dhul lam usiib anaan asiibin imaanan xoola qadu weligey anfasa ka wanaag badan cindi agtayda fa keyfa ta'muru bihi seed ifaraysa anaan yeelo maxaan ku sameeyaa qaala wuxuu yidhi shita haddii ad doonto xabasta aslaha asalkeeda iyo lahaashada milkiyadeeda ayaad waqaf ka dhigaysa ood xabisaysaa wa tasadaqta biha wa tasadaqta biha iyada marka wixii ka soo baxana waa sadaqaysani in lagu la dheefsado ayaad muxuu aha sadaqaysani fatasadaqa biha wuu sadaqaystay sayd cumar calaa an laa tubac inaan la iibinin walaa tuhab aan la hibaynin walaa tuuras aan la dhexlin fi lfuqaraa'i fuqarada ayuu muxuu ahaa ku sadaqaysta iwalqurbaa qaraabadii iwalriqaab kuwa qoortooda la xurayni wa fii sabiiliha jidka alleh wadayfi martadii martidii wabni sabiil iyo qofka musaafirka dayfka waxaa laga yaaba inuu iska yara joogo laakiin ibnu sabiilka suuragala inuu durdurani oo socda laa junaaxa culays iyo dembi calaa man qof korkii ma ahanin laa junaaxa culays ma ahanin calaa man qof weliyahaa gacanta ku qabtay oo naadir noqda waqafka cid u taagan waxaa la yihahda naadiru lwaqf waqafkaas cid u taagan oo xanaanaynayso oo jaarkiisa qaadayso oo beeritaankiisa ka warqabayso hadii ay beer tahay ama dhul hadduu yahay qofku u taagan waa mas-uulka ah inta waxaa laga dhahaa tekeyam yalla magacaasay dhahaan qolyaha muxuu ahaa meelaha mas-uul ka noqda ya saa weyaan alm marka waxaa weeyaan naadirkaas waa man waliyaada marka qofka gacanta ku haya laa junaaxa culays maahan naadirka waxaa fiican in laga dhiga majmuuca dad isku xiran bini aadamka maog tahay sidiisaba gacan waa miskiinay somalida dhahan qalbi ibni aadanna zuyina linaas xubu shahawaat min الnisaءi wاlbaniin wاlqanaطiiri اlmuqanطarati min الdahab wاlfida ammaanadiina waa sii yaranaysa akhiru zamanka marka waqaf haddii la dhiso oo la taago yaan hal naadir loo dhaafin walaa laba yaan loo dhaafin walaa saddex yaan loo dhaafin dad ilaa tobaneeye ah haddii mid ay iyo laba iyo saddex isku waafaqaan inay xoogo wax isyar dabamariyaan kuwo kale oo ka celiyo dhah ha ku naargelina in loo sameeyaa fiican laakiin hal qofaa naadir laga dhigay adduunkan waad aragteen taqalubaadkiisa waa imtixaan marka waxaa halisa ah in ilmihiisa ay ka dhexlaana suuragal intuu waraaqahi u bedelo kadib ilmihiisa ay ka dhexlaana khatar halis waa arrimahana way dhacaan marka waqaf haddii marba la sameyo lasugu tago waa inay dadka naadiriinta ay bataan oo dad weliba ahludiin ah oo ilahay ka baqa subxana wa tacala aqoon xataa laazim maaha taqwa اllahi taasa xaqiiqa taas haddii la helo bas ya oo qofka sida baktigii iyo wixii nijaasad ahaa uu iskaga dhowraa qofka inuu iskaga dhowri karo qofka haddii kale wax waqaf agtooda hamarin naftaada adaa ogsan bal insaanu calaa nafsihi basiira laa junaaxa dembi maahan calaa man qof weliyaha gacanta ku qabta an yakula inuu ka cuno minha xaggeeda bilmacruufi si wanaagsan wayucima uu ka quday sadiiqan qof saaxiibkii ah hayra mutamawilin fiih isagoon ka maal dhiganaynin oon hanti ka samaysanaynin saddex iyo markaan boqol arka farxadan la kala dhaca maxaa yeelay saxaabada nabigeena sal allahu alayh waali wasalam laba xadii ama saddex xadii intay maqlaan ayaa la dhihi kaci diin aada diinta gaarsiiy baxa horda annagana waxaan ka hadlaynaa boqol iyo laba boqol iyo kun iyo laba kun iyo saddex kun iyo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxaasna waxaan ku marnay laa jihaad walaa muxuu ah, hijro walaa rafaad walaa abadan bikulli basaaطa baynmaqrb walcasha intaas kasoo fariisanayna waa iska daldallaynaa haddii kalena waxaa yutoobk intaan iska fariisana ayaa la iska dhegaysani haddii kale waxaa yutoob xun baan intaad kala furato ayaad intaa rabtaa dareerin nicmo sooma ragga waxaan ka shaqeeyey xaqiiqatan in aad loogu duceeyo waa ilahi u naxariis subxana wa tacaala waaya xadiis saddex kun iyo lix boqolaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai akbarna asxaab ibn mascuud ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waahiqatun qaala xadaana bishr ibn mufadal alraqashi waahiqatun habtun caabid ibn cawn cabdillahi bn cawn waa iqatu habt qala wuxu yhi anba'ana xadiidka u taxwiili marka qaala wuxuu yidhi alimaam النasaaئي wa anba'ana waxaa noo waram xumayd ibn mascada waa saduuq qaala xadaثana bishr ibn mufadl الraqashi waa iqaة habtun caabid qala xadaثana ibn cawn can naafic can ibni cumar radia allahu tacala canhuma waraxima jamiic aruwaat almawjuudiin fi hada اkitaab ruwaadda dhan oo kitaabkan sunan nasaa-i ku jira ya mid sheekhu iyo mid ka sii ilaa nabigeen laga gaaro kulli allah naxariisto rabbigan subxaana wa tacaala darajadaha saro mariyo qubuurta allah waasiciyo ilaahay subxaana wa tacaala haka yeela maca anabiyiina wasidiiqiin washuhadaء wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqan allahuma amiin waa yahay ibn cumar wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cbdulahi bn cumar asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul bikhaybara faata nabiyu yimi sal slam fastaamarahu fiiha siduu yeellaha iyuu nabi ka amar dalbe weliba wuxuu u yara nuuhiyey sida muuqata xoolihii waan bixin rabaaye alla dirsan waan bixin rabaaye adduuntan kuma haboon aakhira ay ku haboon tahay lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibun oo kale waatay abu talxa marka muxuua fastaamarahu fiiha wuu ka amar dalbay amaba wuu kala tashtay faqaala wuxuu yidhi innii aniga asabtu ardan kaiiran arla badan yani kabiiran camal dhul weyn ayaan waxaa weeyaan ama kaiiran ay maalkeeda iyo qiimaheeda uu aad u badan yahay lam usib aanan nasiibin maalan maal qatu weligey anfasa ka wanaag badan cindii minhu xaggiisa famaa taamuru fiiha maxaad i faraysaa qaala wuxuu yidhi inshita hadii aad doonta xabasta asla asalkeeda ayaad xabisaysaa watasadaqta biha waa sadaqaysanaysaa fatasadaqa biha wuu sadaqaystay calaa annahu laa tubaacu lama iibiyo walaa tuuhabu lama hibeeyo fatasadaqa biha fi lfuqaraa iyuu ku sadaqaystay iwalqurba qaraabadii wa fi riqaabi kuwa qortooda la xulaynaayay sida bariiroo kale wa fii sabiilha jidka alleh wabni sabiil iyo musaafirka iyo wadayfi martidii laa junaaxa dembi ma lahan oo waxba looma qabsana yacni wuxuu la jeedaa calaa man waliya qofka gacanta ku qabta oo naadirka an yakula inuu ka cuna aw yucima inuu qudiyo sadiiqan miskiin sadiiqan saaxibdha afan hayr mutamawil isagoona maalka dhiganaynin wallafdu lismaaciil lafdigan dambe lafdigan hadda xadiidka aan soo marnay waxaa iskale waxaa weye ismaaciil mascuud ee ma lahan xumayd ibn sacd ila laba ariq ayuu xadidka imaamku wariyey caleyh raxmat ullah xadiid saddex kun iyo lix boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qال الإmام نس أخبرna إسحاq بن ibrahيm qال xadثna أزhر أزhر السmاn الbاhلي waa ثiقة عن بن cwn عن ناaفiع عن بن cmر أنa cmر بن الخطاaب radي الlaه ta ض aصاab wxuu asiiba arضan dhul bkhaybra faata النبي ayuu yimid sl sl ystamiru fii dalik arrinkaa isagoo ka amar dalbi kuwa kale waxaa weeyaan yastamiruhu qaar waa ka maqleed waad ogeydeen laakiin اkhtisaar baa ku jiray اkhtisaar baa ku jiray waaya faqaala wuxuu yidhi inshita hadii aad doonto xabasta asla asalkeeda ay xabisaysa wasadaqta biha wa sadaqaysanaysaa faxabasa asla asalkeedii ayuu xabisay dhulki inaan la iibinin allaa tubaac inaan la iibinin walaa tuhaba aan la hibaynin walaa tuurah aan la dhexlin fatasadaqa biha cala alfuqara ayuu ku sadaqaysay walqurba qaraabadii walriqaab iyo kuwa qortada la xoreynay iyo wafi lmasaakiin masaakiintii ayuu ku sadaqaystay tii hore masaakiin ma ku jirta ma ku jirtay yaa akhyaaray kuma jirin wabni sabiil waayf laa junaaxa culays iyo dembi ma ahanin calaa man qof weliyaha gacanta ku qabta an yakula minha bilmacruuf inuu wanaag wax uga cuna aw yucima inuu qudiy sadiiqahu saaxiibkii hayra mutamawilin fiih isagoon maal ka dhiganaynin oon hanti ka samaysanin xadii saddex kun lix boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa nacam ah. ah. hadde inuu inuu yani inuu asaga ka haasado ha ha ha waa la mid de haddii aad mogta aad waa un lamid laba jeerba wixii waa un lagu shaqaynaya wixii ka soo baxay marka amaba muxuu ahaa iyada laftirkeedii marar qaar ganacsi ahaan inta xoolihii xooga uu ka qaado uu kusoo um, kusoo shaqeeya kadibna uu ka reebto faa'iidadii amaba waxaa weeyaan wixii ka soo baxay laftirkeedii uu muxuu ahaa ka samaysto taas waa tan ladiida waxyaabaha ah, nacam alfuqraa walmasaakiin waa isku mid alfuqaraa walmasaakiin asal ahaan waa isku mid laakiin faqiirka iyo miskiinka yaa daran wa qaar waxay leeyin waa daran faqiirka sida loo badan yahi faqiirka ayaa daran cafwan sida loo badan yimaan waxaa badan waxaa weeyaan faqiirka nacam ayaa daran qaarna waxay leeyin miskiinkaa daran qaarna waxay lein waa isku mid saa weyaan nacam masaladan bidikri inuu mxuu ahaa ku shaqeeya ku saabsan arin masale muhiimaha jirto oo dadka intooda badan ay ku baraarugsaneen maadaama ganacsi aan ku jirna inteennaba ganacsi aan ku jirna xitaa annaga oon ku jirna qaarkeen waa ka warqabnaa oo asxaabta ganacsi ku jira marka wax badanaa la soconnaa ganacsiga xoolaha aad ka ganacsanaysa waa inaad iska hubisa ra'sumaalkooda dadka qaar ammaana loo dhiibani markii ammaano loo dhiibto xoolihii marka loo dhiiba waxaa weeyaan dayn ahaan uma qaadanayaan ammaana ahaan bay u qaadayaan markay ammaan ahaan u qaataan waa isaga shaqaysanayaan horaana maxay u qaadeen ka ammaana in ay xoolihii u xifdiyaan qofkii wax rukso ay u haystaan haba yaraat in lagu shaqeeyana ma jirto waa isaga shaqaysanaya wax al wii faaido ka soo baxana ayaga ayaa dalamka siini soo qodob maaha ama ku danaysani lafihiina maalinta looga imaado way bixinayaan haddii ay hayaan haddii ay hayn habkasi daranta mogta xaaraan cadwa xaaraan bawaax oo cad weeyaan la socda marka masalaa jirta marka iyada oo taa lagu banaysan kara maxay tahay qofka markuu kuu dhiibaa waxaa weeyaan ad xoolaha kuu dhiibana waxaad uga qaadanaysaa calaa annaha daynun fi dima dayn oo xilli alle xilliga muxuu ahaa asaga u baahda aad siinaysa ahaan ugu qaad walow ammaannima asaga kugu dhiibta laakiin marka iyado ah waa ku shaqaysan arrinta waxay ka dhacdaa suuqa sarrafka in badan shaab samed suuqa sarrafka maxaa ka dhaca <laughs> xoolahan aayar muxuu ahaa dukaanka sarrafka la keeni oo la dhihi toban kun oo dollaran sitaa ama boqol kun oo dollaran sitaa ho qabo iga qabta markaan u baahdana waan ma dhacdaa mise ma dhacda arrinta ayada marka waxaa weeyaan laba ariiq ariiqna xalaalay ku noqoni ariiqna xaaraan bay ku noqoni ariiqa xalaasha ay ku noqoni waxaa weeyaan xoolahan qofka inaad daynhaana u siiso ood ku shaqaysta marka ood sii rogrogo sii gedgediyo kadibna wixii ugu soo baxa uu xalaalan ayiban ku qaato ariiqa labaadna waxaa weeyaan xoolahan iyo hay ammaano wa markaan rabaan kaa qaadanaya lacagta ayada waa in la gunda inta la gunda kadibna seefka lagu rido haddii aad ku shaqaysta wa alla wii ku shaqaysta qofkaas oo ka helay waa xaaraan ilaa qofkii isaga ah inuu ogolaado mooyane masaladaas waa masalada aan ka hadlay waxaa kaloo lato ah oo la mid a dadka qaaroo dulaal ku shaqaysta waxaa loo dhiibayaa muxuu ahaa cafwan eh, dadka qaaroo dukaamada ka shaqeey dukaan uu joogaa waxaa la leeyahy kitaabkan waxaad iibisaa shan kun oo shilin qiimihiisa rasmiga ficliga waa shan kun oo shilin soo shan maaha nin buu la yar gorgortami an kun an boqol laga siini anta boqol kadibna jeebka dambe dalaq siini ma garateen saddexd shanti kunna wuxuu gelinayaa maqalki iyo meeshii asalkeyd khalaas xalaalan dayiban u haystaa ma ahan araanan xaraaman waadixan waa xaraan cadwa abadan ayadna lama ogola ilaa inuu muxuu ahaa kuu idmo qofkii lahaa oo ku yidhaahdo wax alla wixii shantaa kun ka badan adigan kuu sii hadiyad ama hiba ama sadaqa wax alla wixii kaaga badan ku gad maxduur ku sugan maxayt bishaaraad qaadanaysaan meeshaana faaidu ninkaan u furtay faaidadii muxuu imaaday xaqeed ku qaadani intaa waxaa dheeriya ah markaad shan kun tiraahdo waxaa laga yaabaa in kitaabkan maanta ay toban labaatan soddon nusqa ayay iibisantaa laga yaabaa laakiin markaad shanta boqol raadini ood meelaha wareegi dadkana suuq waa ka warqabaan weliba hadda xilligan onlineka lagu jira way ka warqabaan ninkaad ka badaaca xiri qofka badaacadaad ka xirtay ayadna waa khiyaamo marku aleyh masaaisha ayada maadaama suuqaan joogno aan ka degtoonaano sadyeli dukaan alaabka soo ah. mhm. ah. aa oo wixii ka soo baxayn adiga ad qaadani dukaankii aad joogtay ay u noqonayn maya may taasna tii hore maylnood adiga waktiga xataa bixitaankaad aadaysa agga milki dada milkiis ula qofka markuu muxuu shaqaale yahay oo lix saac inuu shaqayla rabo lixdaas saac shaqadiisa waxaa weeyaan waa laga iibsaday marka shaqadiisa halkan ay ku koobanta hal shay ba loo ogeliy bas inuu cuno cunaa iyo inuu cibaado ilaahay gudana subxaana watacaala ama xaajo u gudana asaga u leeyahay oo maala masquul wax la mid a laakiin wixii kale waa inaad muxuu ahaa waktiga halkaa geliyo qofka isagana muxuu ahaa wuxuu leeyahay acطu اlأjiira qabla an yajifa caraquhu isna xaq u leey waxaa weyaan in bishii xilliga lagula ballamay in farta laga saaro marka xaqu ajiirka qofka muxuu ahaa la ijaartay ama shaqaalaha xaqiis shareecadu waa ilaalisay sidoo kalena waxa weyaan qofka waxay jaarteen xaqiisa waa in la ilaaliyo oo shareecada ilaalinaysa marka arrinta idaan lagu khatalmin lacago badana saas ayado qofka ina kuso gasho laga yaaba hmm. ah. maxaad ugu soo qaadatay ma ka soo daysat qofkan marka adiga qofka waa inaad siiqaad hort meel ku xirto ood adi meel aad saarto haddii aad markaad u tegayso waad len dhegeyso maradan mujeeda ha waan kaa daynsani idaymi qiimaan ku keenan isheg toban kun ya ya muxuusu yeelayin <laughs> ah, waxba kama ogita ayada waa ka gudbaya sheekh umar weydiye ayb maogta shee cumar waa khabiir waxyaabahan oo suuqa ah saddex sifa allah barakeeye ayuu sheekha kulansaday in aan sheegnana wax aan la baqayni maaha waa wax macruufa ah, oo dadka ku yar saddexda sifa uu sheekh cumar leeyahay waxaa weeyaan horta waa nin caalim ah oo diinta ilahay aad u yaqaan qodob oo qodobkaas oo nin aqoontiisa maanta ay meel dhow joogto ma ahan waa waricun fima yafti wuxuusan iska hubinin oo maalinta qiyaama haddii alla la horkeeno subxaana wa tacaala ilaahay oo halkaas cuskaday uusan lahayn ma ku degdegay tan saddexaadna waxaa weeyaan shujaacun wa jariiun fii maa yaraahu xaqan wii xaqaad u arkana ummaddoo dhan ha nacsanaad ha diidanaadeen wuu ku dhiiran yahi culimada marka saas yaraan badana aad bay u yaryihiin waxaa yeelay nin aqoon lah ayaad arkaysa laakiin fatwadiisa warac kuma jira dadku dadweynuhu raaligaraynaya ama amaad mxuu ahaa atbaac ay dad ku heshaa ayuu mxuu aha iskaga sii dayn aaday u badan yihin aqoonna waa leeyahy laakiin aqoonta wuxuu dabamaraya od meel marjuux ah oo raajix laga yahay amaba xataa shaad ah ayuu ku dhici intaas waxaa weeyaan uun khaalif tucraf dadka khilaaf si lagu garto qaar waa noocaas waa qaarka muxuu ahaa aqoonta la oo laakiin warac aan lahayn ummadii halaagayaan dalluu fa adalluwa qaybna waxaa weeyaan waracna wuu leeyahay warac wuu leeyahay aqoonna wuu leeyahay laakiin mashkilada haysan taqana waa fulay xaqi ama dadkiu ka baqayaa ama fulaan marka inuu muxuu aha bannaanka soo dhiga waa dhibi marka waxaa weeyaan sheekha weydii marka isaga ayaa soddon sana meeshaan dhex fadhiy aadna u yaqaana ee masalada iyada ah isaga hala weydiiye waaya xadiidka haye xaggeen marin xadيث saddex kun lix boqol iyo labaad waa xadيث صaيح akhbarna qala imam ن akhbarna abu bakr ibn naafic moxamed ibn axmed ibn naafic alcabdi waa saduq qala xadaثna bahث ibn asad الcami wa ثiqaة habt qala xadaثna xamaad ibn slmة albصri wa ثiqة caabid أhbat الnaas fi haabit watagayara xifظu fi اlآkhir qala xadaثna haabit xamaad ibn slm sooma ninka hore xadaثna haabit haabit haabit ibn aslm albunani wa iqaة caabid can anas bn maliki radi اllahu ta a qala fi anas lama goorti naزlat ay soo degta hadi اaayatu ayadan lan tanaalu اlbira xataa tunfiquu mima tuxibuun lan tanaaluu ma gaaraysaan albira samafal xataa tunfiquu ilaa aad ka bixisaan maa xoola tuxibuuna ad jeceshihiin xoolahooda jecelna sooma lakiin meelo ayaa aad usii jeceshahay qaala abu طalxat wuxuu yidhi ina rabbanaa rabbiganaga layasaluna wuxuuna weydiina can amwaalina maalkanaga faushiduka waxaan ku markhaatgelinaa yaa rasul rasuulka innii aniga qad jacaltu inaan yeelay arday lilah ardayd inaan alla u yeelay oon alla subxana wataaa alla dartii aan bixiyey waa bayruxaa weeyaan fa rasul wu uri sal slm ijcalhaa xoolaa waxaad yeeshaa ood muxuu ahay siisaa fii qaraabatika qaraabadaada fii xasaan ibnu haabit wa ubay ibnu kacb labadaa nin iyo raggaas si ayuu nabi yidhi sal allahu calayhi waaalihi wasalam baabu xabsi almushaac shay ummadda u dhexeeyo in la xabiso oonan la iibinin ayuu baabkan u baabiye masaladan waa masale khatar aan ugu sugan ummaddan soomaaliyeed meel kubad cad cag loogu tiragalay oo ilmihii xaafadda inay ku neefsadaan loogu tiragalay amaba isbitaal in lagu dhiso looga tiragalay oo saas tootal ilkiisu ay ku soo baxay amaba waxaa weeyaan eh, meel maraafiqda amniga laga ilaaliyo ummadda ama masaajid looga talagalay ama madaaris looga talagalay yacni meel ummadda dhan ay isku wada leedahay ayuu qof dhacayaa arrintaas waa halis halis waa lama ogola dal gaal joog dal muslim joog laaluush ku hel waraaq soo qaado waraaq laan ahaw aday ku taalla nabigeena calayhi الsalatu asalaam wuxuu yidhi adinka aniga waxaan ahay ibni aadam adinkana waad ii soo dood tegaysaan oo waxaad iigu imaanaysaan adinka oo ishaystaan ishaysataan walacalla bacdakum aqwa aw alsana min bacdin alxana min bacdin barkiin barka ka mid ah inuu ka aftahansan yaha laga yaabaa kadibna aan u xukuma ninka aftahanka ahaa warkiisii xujadiisu baranka kana intuu shigshiga ood leeya ayaa kan muxuu wixii dhanba uu saa u mari kadibna ninka aftahanka ahaa saasay ahaydo halkaasay ka dhacday saasay ahaydo xuji saasay mari fulan saasay ahaydo yacni kadibna aan u xukumo calaa maa asmac sida aan u maqlay aan wax ugu xukumo faman qaacta qaطactu lahu shayئa min maali akhiih fainamaa aqطacu lahu juزa min naar aw kama qaala sal اllahu alayhi waali waslm aw qicata min naar ninkii markaan uxukumay oon dhahay adaa iskala waxaan oo aftahanimo ku helay waxaa weeyaan waxaan u goynayaa qeyb naar ka mid ayu nabiga sal slm qeyb naar ka mid marka maxkamada ii xukuntay xukum helist dhulkii muslimiinta iskula hayeenaan maxkamadan tagay oo fulaanan tagay oo dowladda hoosaan u tagay oo kanasa yeelay oo marka waxbaan farsamaystayo laaluush yaraan bixiyo saasan kusoo qaatayo waxba agtaada kama tageysa nabi maxamed wuxuu xukumay calayhi salatu salaam oo qofka uu muxuu ahay xujadiisii uu ariiqa lalaaba iyo muxuu ahay isdabamarin uu ku helay ayaa nabigan wuxuu leey qayb naaraan u goynaya calayhi salatu salaam marka waraaq city council ay kuu qortay oo muxuu laaluush intaasoo malaayiinna ah, ay daba socotay oo muslimiinta meel ay isku lahaayeen aad muxuu ah ku boobtay taa ayada xukun banaynaysa abadan iyo ummadda ay isku lahayd xataa gaaladii makuu banaynayso marka masaladaas mushaaca waa ummadda iskuleeda ka fogaada maalinta qiyaama markaa dhul aad ka dhacdo hal qof hortaa lagu suri todobada arda aa qofka loo suri sowsaa maaha haddii aad marka muxuu ahaa ummaddii dhan ka wada dhacdo nin kale oo ku daba jooga la socda haddii aad ummad dhan ka wada dhacdo ka war marka reesli o dhan iyo reer nairobi o dhan iyo reer muxuu ahaa kenya o dhan iyo reer soomaaliya o dhan ayaa marka fail kuu soo galay maalinta qiyama aggeed istaagi adiga beryaad ka dhiman maba joogaya qofka ayaamo yar kadib qofku ka tegiba sideeda adduunkan waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa in labidtum ama in labitnaa yowma aw bacda yowm waa imtixaan barka xabsu mushaa almashaac mushaa yay u qorantay bidami lmiim yay u qorantay bidami lmiim yay u qorantay nacam mushaac iyo mashaac waa isku mid shayga ummadda udhexeeya weeyaan in la xabiso oo la waqfo xadii saddex kun lix boqol iyo saddexaad waa xadii saxiix akhbarana saciid ibn cabdiraxman alqurash waa iqa qaala xadaثna sufyan ibn cuyeyna can cubaydillaahi ibni cumar alcumari waa iqatun tabt can naafic can ibni cumar radia allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn cumar qaala cumar bn wuxuu yili nebi nabg wuxu uri sal slm ina almiata sahmin boqolkii saami allatii taasoo lii aniga ii sugnaatay bikhaybara khaybar aan ku lahaa lam usib ma ana siibin maalan maal qatu weligey ajabaka looga cajab badan yahay ama looga muxuu ah jacayl badan yahay ilaya minha xaggeeda qad aradtu waxaan doonay an ataصadaqa biha inaan sadaqayst ee xaggeed ifaraysa inaan geliyo waa marka faqala nabi nab wuxu uri xbis xabis aslaha asalkeeda wasabil sida oo ummadda mid udhexaysa ka dhig amarataha amarataha miraheedii xadiis kun lix boqol iyo afaraad waa xadiis saxiix akhbarna moxamed cabdillaahi alkhalanji alkhuzaaci waa saduuq bibeyt اlmaqdis beyt اlmaqdes ayuu waxaa weeyaan igu warramay yaa dhihi saas alimaam الnasaa-i ayaa beyt اlmaqdes ayuu igu warramay ninka la yihahdo moxamed bin cabdillaahi alkhalanjiy qala wuxuu yihi xadaثna sufyaan ibn cuyeyna can cubaydillaahi ibni cumar alcumari can naafic ibni cumar can cumar bn khaaab radi allah anhu qala u sayd cumar radia allahu tacala canhu ardah waraxima jamiica ruwaat waradia allahu can saxaabati rasul lah ajmaciin qaala wuxuu yihi sayd cumar qaala wuxuu yihi cbdillahi bin cumar jaa cumar cumar baa u yimid ilى rasul b sal slm faqaluu ya rasu rasulka allow inii aniga asabtu waxaan helay maalan maal ayaan asiibay lam uib anaan asibin au eh, weligey lam usiib anaan asibin milahu isagoo kale qau weligey kaana lii waxay sugnatay miata rasin boqol saami faishtaraytu biha miatu miatu rasin toban boqol madax ayaan lahaa rasigaas fiiri muxuu ula jeeda ma waxaa weeyaan ma xoola ood kadibna dhul ku iibsadaya oo rasigaas waa ras اibil aw اxayawaanaat mawaashi ir mm, fashtaraytu biha rasiga qaalib waxaa loo adeegsadaa xoolaha nool madaxa fashtaraytu biha waxaan ku iibsaday miat saamin sahmin boqol saami ayaan ku iibsaday oo min khaybra min ahliha reerkii meesha degan ugu iibsaday wa inii ana qad aradtu waxaan doonay an ataqaraba inaan ugu dhawado biha iyada ila allah alweyne caza wajal bis lha asalkeeda xabis wasabil aamra miraheedana mid mushaacaha ummadda ka dhexaysa oo sii daysan lidaalika hadda waxad arkaysa markaa tagta dalalka carbeed xarameynka iyo sudan waan ku maqlay waxaad arkaysaa sabiil biyo waxaad arkaysaa gurig qof gurigu dhisanaya wadankana mararka qaar aad buu kulliy weli inta badan kadibna tallaajo biyo ay ku jiraan oo koobabkiina ay ku xiran yihiin ayaa dhinac meel yar ugu samaynaya gurigiisa cid kasta oo marka maraysa waa hoos istaagi biyay ka cabaysaan kor waxaa ugu qoran marka sabiil sabil amarataa waa saas marka sabiil ayaa ku qoran marka waxaa weeyaan waa waxyaabaha annaga naga maqan haddii aan soomaalinahay oo runtii inaan baranno aan u baahanna waa ixbis xabis aslaa asalkeeda wasabil sida amaratahaa miraheedii hala isticmaala xadiidka saddex kun lix boqol iyo afaraad waa xadiis saxiix akhbarna moxamed ibn cabdillahi alkhalanjiy alkhusaaci bibeyt اlmaqdis qaala xadaثana faxbis aslaha wasabil amra waay xadiidka lix kun saddex kun lix boqol iyo shanaad waa xadis saxiixa qala imam abarna moxamed ibnu muصafa ibnu bahluul alxamsi wa saduq lahu awham qala xadaثana baqiy ibn waliid wa saduq baqiy ibn waliid waxaa weeyaan saduq kaiir اlirsaali kaiir atadriis can ضacafaa waay can sacيid بn salim almaki waa saduq yahimu rumya biاirjاc wa kana faqihan can cubaydilahi bni cumar acumari can naafic bni cumar can cumar qal cumar saaltu rasul ban weydi sal sm an ardan arda oo lii an ii sugnaatay biamgin biamgin meel amqin la yihah dhul aan ku lahaa waa dhul oo magaalada madiina dhexdeeda ah ayaan wax ka weydiyey sanyela waqafka labaad waa mujadan qaala wuxuu nabigan sal sm ixbis xabis aslaa asalkeedii oo muxuu ah yaanan la iibinin wasabil amaraataha miraheedana dadka u hadda dulalka ku yeela meeshan soo qaar lama saara amar maxkamadeed soo lama saara oo abadan aan la iiban karin sooma dhacdo iyo dulal dowladda ay leedahayoo muxuu ahaa taytallekooda uu ku qoray dowladdii oo in la dhacwaagooni lakin aan la iibin karin sidaas oo kale weeyaan baabu waqfi masaajidi masaajidda in la waqfayu baabkan uu baab yahay xadيث سدح kun لح بqل iyo لحaad waa xadيث صحيixa qala imam أخبرna اسحاq بن ibrahيم qال أنbأna المcتmر iبن سليمان wa ثiqة tbt qala samictu xakم أbي أbيز وسليمان بن drخان التyمي wa ثiqة cabid qala wuxuu yihi samictu xakم أbي أbيز وسليمان بن drخان يxadث soo ka warramay can xuseين بن cبدiرحمن السلمي wa ثiqة تغyر xفظ في الآkhر can cmر بن jawاn rajul min bani tamiim waa waa maqbuul wadaalika arinkana anii aniga qultu la waxaan u yidhi hy ara'ayta bal ka waran yaa saa lagu dhihi cumar ibnu jawaan ayaa la dhihi oo yaa dhihi xusayn ibnu cabdiraxmaan a dhihi ara'ayta bal ka waran ictizaala alaxnaf ibnu qays muaadanka shucse booskiisa laga leexo waay ahay wadalika arrinkaas ana aniga qultu waxaan idhi lahu ara'ayta bal ka horan alaxnaf ibnu qays ninkaas fogaanta uu ka fogaaday ma waqtigaa dhamaaday toban daqiq la gaaray hada wallahu aclam wsala allahu waslama ala cabdi rasuli mustafa